mid kamida maqaar ka mida ayaa waxay u sheegeen oo ay u tiriyeen gabay uu leeyahay lishaaficiyi imaamu shaafici raximah llahu tacaala muxuu odhanayaa inii buliitu biarbacin afar baa laygu ibtileeyey yarmiinanii binnabli can qawsin leeb ayay igu soo ganayaan ay qaanse kasoo ridayaan marka can waa sii xaqiijin yani wixii markaa tashbiiha ahaa iyaa waxay kasii dhigaysaa wax xaqiiqiya leeb bay igu soo ganayaan marka la yidhaahdo dee waa leebka waa la garanaya in qaanse laga gano laakiin arrintaan xaqiiqi ahayn lakiin wuxuu rabaa inuu xaqiiqigii usii dhaweeyo leeb bay igu soo ganayaano can qawsin weli qaanse ayay kasoo tuurayaan bu xaqiiqda lagaga dhigaya lahuna afartaasi sariiru guux bay leeyihin sariirku waa codkan albaabka jiiq jiiqdiiyo waxaas markaa waa afar gurxamaya ama yani cod bixinaya ibliisu waa ibliiskii wadunyaa iyo adduunyadii wa nafsi iyo naftaydii walhawaa iyo rabitaanki naftu wixii ay rabtay iyo jacaylkeedii afartaa ayaa markaa laygu ibtileeyey buu leeyay oo imtixaankan adduunka igu socdo ilaahay subxana wataala liyablakum ayukum axsanu camalan uu leeyahy afartaa ayaa de waxa weya dhinac kuu jiidanaya amarkii ilaahayna meel buu koogu yeedhaya xufat iljanatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat anaa yafiru min alhawaa nixriiru kii u dambeeyey baa markaa ugu ibtilo badan siduu uga baxsan karaa buu leeyahay hawe raaca qof nixriirahoo caqli badani nixriirku waa caalimka caalim ka tegi yacni mid markaa caqli badan ama garasho badani inuu hawo ka badbaadaa way adag tahay si kastood caalim u tahay si kastood sheekh u tahay haddana hawo uun baad leedahay saas daraaddeed ayaa dhamu lhawa kutubta loo qoray dhamu lhawa yani waxa weeyaan hawa nafsiga dhaleecayntiisii weeyaan marka qofka waxaa la rabaa an yakuuna tabacan liamri اllaah laa lihawaah siduu isagu doonaya maha sida ilaahay doonayo inuu qofku raaco ayaa laga marka afartaa ayaa dagaal kula jirtaa inta aad adduunyada joogto afartaa waa inaad ka digtoonaato dagaalkaagu uu markaa waxa weeyaan afartaa la dagaal waxa weyaan aad ogaato inaad afartaa kula jirto weliba hawada ayaad aad iyo aad ula waayo wax badanood moodeysa inaad ilaahay u nusraynayso ama aad diin u ordayso xaqiiqatan hawa nafsiga ayaad u socotay hawa nafsigana maxaa ugus khatarsan alriaasa xub riaasa madaxnimo jacayl magaca jacayl maalkan iyo waaa la waa la yii ub maaragtay xub riaasa aakhiru maa yakhruju min ru'uusi sulaxaa dadka wan wanaagsan madaxooda waxa ugu dambeeya ee ay ka saaraan waa xubu riaas inta kale oo dhan baa ka horeysa oo kasaaridoodu ka sahlanta laakiin magac jacaylka iyo maamuus jacaylka iyo lagu yar qadariyo iyo xataa maarata qofkii dee cilmiga baranaya xoogaa waa sheekh iyo sheekha u baneeya iyo sheekha usoo dhiibta maaragta markii meelaha de casuumada la isugu yimaada iyo xagga sheekha soo iyada laftooda waa nooc min ariaasa taqdiimkaa laguu samaynayo horreysiinta iyo waxyaalahaas lidalik waxay sheegaan inuu ibnulmubaarag ahaa baan filayaa mar baa waxa uu yimid meel biyo laga dhaansanayo markaa dad aan garanayn inuu ibnulmubaarag yahay iyuu dhex galo markaasaa la riixay waxa weya la garbiyey oo de waa la boobayahay markaasuu ku raaxaysanayey sida markaa waxa weeyaan loo gelayo oo maaragtay waxa weeyaan taasuu ku nafisayay ma uu jeclaysanaynin waxaan markaa dadka garanayaa ay samaynayaane ay u baneeya iyo ixtiraama iyo arrimahani waxa uu u arkayey diintiisii oo uu markaa biishanayo inay tahay kolkan lagu khidmeynayo lagu adeegayo lagu banaynayo diintaadiio aad biishanayso sidoo kale axad alculamaa inuu ibnu maxayris ahaa malaynay ayaa isaguna waxbuu iibsanayey markaa kii wax ka iibsanayey muu garanayeyna mid kaloo meesha marayay war waa waa cabdillahi ibn maxayrise de waa sheekii weeyaan ma eh, ka dhin oo maarata o oh, ka hagaaji aad buu uga xumaaday arrintii wuu iskaga tegey mesha waba kaibsanayna bu lacagteedan wa kuibsanay ma diinteedan wa kuibsanaynaa bu lacagtayadaanu wax kaga iibsanayne ma diintayadaanu wax kaga iibsanaynaa marka may jeclaan jirin dadkii marka ahlul aakhiraha ahaa maamuuska waxyaalahaas way la dagaalami jireen in la qadariyo وqاaل إdا lm أجد khilا تaqيا fwaxdتي ألذ وأشhى min غawiyi ucaashirه وأجliس waxdii للسفاhaةi آmiنا أqaru لcayni min jaliisi أxaadiru halkaana waqaala buu yihi kolley taa hore manaaqibka bayhaqi bay ku taallay laakiin tan wax markaa yani masder muhima oo yani mawhuuq oo lagu kalsoonaan karo kama uu soo guurinin qurarta iyo nuurlabsaarka iyo kuwaas markaa kuwooda dambe weeya idaa lam ajid haddii aanan helin khilan taqiyan saaxiib alla ka baqle oo taqiya alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin marka haddaanan helin buu leeyahay saaxiib taqiya fawaxdatii aladu waashha keli inaan ahaado iyaa ka macaanoo ka dhadhan fiican min qawiyin mid liita oo eh, dabinkabood ah oo ucaashiru aan la dhaqmo la saaxiibo inaan la saaxiibo oo mucaasharana dhex marto mid qawiyahoo amarka ilaahay iyo xayndaabka aan ku jirin kelinimada ii dhaanta wa ajlisu waxdi wa an ajlisa waxdi waa iska tasmau bilmuiidiy eh, tasmacu bilmucaydiydii oo kale weeyaan marka waajlisu waxdi wa an ajlisa waxdi in aan keligay fadhiisto on keligay fadhiisto lisafaahati aaminan aaminan lisafaaha aniga oo ka nabdoon maangaabnimadii iyo dhacdhici ayaa aqaru licayni ishayga iigu ildoogsi ildoogsi badan min jaliisin bay ayaan kaga ildoogsi badanahay mid ila fadhiisanayo aan sadho saaxiibayo uxaadirhu aan ka digtoonahay qof aanan isku aaminayn inaan la fadhiisto waxaan kaga ilqabowsan ogahay in aan keligay fadhiisto oo markaa aan keligay fadhiisto dee dhacdhicii iyo safaahadii iyo maangaabnimadii igaga iman lahay iyaan markaa ka aaminahay bui de dee weeyaan qofkaad la saaxiibayso waa inaad doorato waxaad ku dooranaysaa waa inay diin iyo alla kacabsi iyo almr bilmacruuf nahyu can lmunkar qof markaad xumaan ku dhacaysa kaa qabanay wanaagana kuugu baaqaya waa inaad la saaxiibto laakiin haddii ka kuu jiibinay maxaa la ihahdaa sad sadiiquka man sadaqaka laa man sadaqaka sadiiquka man sadaqaka laa man sadaqak sadiiqaagu ama saaxiibkaaga dhabtay waa man sadaqaka bitakfiif daal qofka runta kuu sheega wey laa man sadaqaka kawaa runtaa unku ihahda maaha ka kuu nacamleeya maaha saaxiibkaaga dhabti ee waa ka runta kuu sheega qof baad wax ka sheegtay ka kuohanaya maahe kadaa sheekh sidaa maahe arrintaa kumaanaan arag wanaagun baan anigu ku arkay ka ku ohanaya ama ku xantiisa inaga dhaaf kaasaa kuu danaynay laakiin kuuma danaynayo ka ku hor boodaya ee isla intii aad kala boodi lahaydeen madaxa u ruxo kaasi naftiisa iyo naftaadaba uu halaagay qaal yaquuluuna asbaabu lfaraagi halaaatun waraabicuhaa khal waraabicuhaa waraabicuhaa khallowhu wahwa khiyaaruha waqad dakaruu maala waamnan wasixatan walam yaclamuu ana ashabaaba madaaruha kana isagana halkaa kitaabe rawdaat ljanaadka uu ku magacaab unbaa unbaa uu ka keen yaquuluuna waxay leeyihiin asbaabu lfaraagi halaaatun inuu qofku faraaq helo jaanis wakti inuu faraaq helo faraaqa inuu qofku helo asbaabta uu ku helaya waa saddex bay yihahdeen buuri saddex baa qofku faraaqa ku helaa waraabicahaa waad ohan kartaa waraabicuhana as ohan kartaa waraabicuhaa khallow kay afraynayey iyay ka tegeen bu yidhi wahwa khiyaaruha waana kii ugu muhiimsanaa qodobkii afraad bay ka tegeenoo kii ugu muhiimsanaay waxay sheegeen markaa iyagu saddexda sheeg maay waqad dakaru waxay sheegeen maalam inuu qofku adduun haysto oonu saddexdii waqti ka warwareyn wa amnan nabadna haysto oonu qaxay wa sixatan iyo inuu haysto caafimaadoo dhakhtar aan loola cararay caafimaad baad haysataa maalna waad haysataa nabadna waad haysataa waa iska hurdaysa ja faraaq baad haysaayo kol hadii aanad uxusul doobnayn nolol maalmeedki caafimaad iyo caafimaad darana aanad la tacaalin kulmo meel u cararayn cabsi iyo waxna aanay jirin marka qof waxaa lahay faariqulbaal ah maskaxdiisu faaruq tahayo jaanis haya ayaa tahay walam yaclamuu may garan buu yidhi ana shabaaba madaaruha saddexdan halkay ku dul wareegtaaba inay dhalinyarnimada tahay kolkaad iska shaab iska dhalinyaro tahay inta badan waa lagu bilaabo ma ma haddii dhexlagaagtayna waa halkeeda haddii kale waa la iska kaa bilaayo saddexdaada wakti kama werwertid waadu waktigii markii gadhu baad iskeentaa soo ma kasoo gura un baad tiraahda laakiin meel laga keenay iyo si dhib loo soo maray iyo tacabkeeda iyo arrimaheeda iyo wixeeda hawsheedu inta badan kuguma taagna kolkaa dee dhalinyarta waa iska caafimaad qabtaa inta badan ilan kolkaa duqowda maaragtay tii kugu dhacaysa dee ninkii markii naftu ahaadkeedu ay bataan qofka cuwaadiisu ay bataan faqad laaxa an qad dana maaragtay yani qofka haddii cuwaadu ay ku bataan bu soo booqashada iyo ay ku badato xabaashii inuu dhawaado ayaa markaa taas ay calaamad u tahay buu lahaa marka qofku intuu dhalinyarta yahay waa xoog waa caafimaad qabaa waa iska marka waxa weya faraaqa ayuu haystaa soo arki maysid laakiin hadduu duqoobo dee waxa weeyaan hawshiisu way badanaysa hawlihii reerkaa kusoo baxsanaya isaga caruurtiisii wixiisiba kusoo baxsanaya qabiilkii iyo hawlihiisii buu gelayaa ilan waa nin weyn baa labidaya caqli baa labidayaa oo dadkii baanu hawlahoodiiba ka dhamaanayn waktigiisa yar baa lagu wada qabsanaya marka faraaqma imanayo in ashabaaba wlfaraaga wljida mufsidat lilmari aya mafsada waa kii in ashabaaba wlfaraaga wاljida mufsidatu lilmari aya mafsada dhalinyarnimo iyo faraaq inaanu hawl haynu hawl loo dirin iyo waljida jidadu waa waa waa wujdi waa wujdigii oo helidii weeyaan lacag bu haysta waa dhalinyar aan shaqo haynin lacagna haysto de ama loo aabihii taajir yahay ama loogaba dha looga dhintay ama ila akhirihi saddexdaas waa waxa qofka fasahadiye sumica alimaam shaaficiyu radia allahu canhu yaquul imaam shaafici baa la maqlay isaga oo le buu inii araa nafsii t e, nacam walaqad araa nafsii na qaarkood usugi laqad araa nafsi inii araa nafsii tatuuqu ilaa misri wa min duniha khawd lmahaamihi wاlqafri fawallahi ma adri a lilkhafdi wاlghinaa uqaadu ilayha am uqaadu ilaa qabri laba baydo aada u mashhuura masaadir badanna ku sugan laakiin qaabab kala duwan iyay usoo ara imika halkan ini ara waxaa ku jiraya waxaa ku jiraya zixaaf oo waa baxru tawiil weeyi marka waa inuu laba xaraka ku bilaaba baxru tawiilku xarake keliya kuma bilaa iminkana ini xarakee sukun baa isku xiga marka wa ini oo kale laakiin dee waawgaasi meel lagu cadfo u baahanaya markaa qaarkood qaabab kale ayay usoo ayay usoo eh, guuriyaano araa nafsi eh, qaarkood laakin waa yani wasan jaban bay qaarkood kusoo guurinayaan araa nafsii mini qad tatuuqi ilaa misri ara nafsa taasaa laakiin wasankeedu fiican ara nafsa mini qad tatuuqi ilaa misri tawaali tasiiskan wuxuu ka soo noqonayaa urani ara nafsa tatuuqu ilaa misri taasina iyaduna way dhamaystiranta inii araa nafsi waxaan arkayaa naftayda oo tatuuqu ilaa misri masr u hanqaltaageysa intii hore waa kii xijaaz iyo yaman iyo ciraaq iyo intan isku marayn waa markan dambe masr tegi doono naftaydii oo uhanqaltaagaysa masr soo taabo iyaan arkayaa buu yidhi oo markuu bixi doono qiyaasta wa min duunihaa khawd lmahaamihi wlqafri waxaana ka sokeeya buu leeyahay masr wa min duuniha sokadeedna waxa ahaaday khawdulmahaamihi dhulkii saxaraha ahaa iyo lamadegaanki waa jamcu mahmah waayahay dhulkii markaa mahaamida lamadegaankaha iyo walqafri banaanki qafriguna waa dhulka hadda waxa weeyaan banka ah ee aan cidi deganayn faaruq ah yani waxa weeyaan dhul aada u badan iyaana ka sokeyn waa safar dheer buuli oo de waa geri go u ka sokeyn fawallaahi maa adri alilkayfdi alilkhafdi wاlghina uqaadu ilayha ama uqaadu ilaa qabri fawallaahi ma adri alilfawzi wاlghinaana waa sida badanay masaadir badana qoreyso usaaqu ilayha ama usaaqu ilaa qabrina yadona iskooda macnu wey fawallaahi maa adri allah baan ku dhaartay garan maayo alilkhafdi waalghinaa ma nolol dabacsan iyo hodantinimo ayaa uqaadu ilayha xaggeeda la iigu wadaa am uqaadu ilaa qabri bise xabaashaydii baa lai wadaa xaggaa iyo masar baa la ii wadaa oo naftaydii aan ka karila ahay laakiin garan maayo buu yidhi khafdigu waa khafdulcayshka wa huwa liinuhu wa yusruhu wa suhulatuhu inay nolosha kuu dabacsanaato de aad waxaysato wey nolosha dabacdasani waa nolosha wax lagu haysto marka ma dabacsan iyo hodantinimaa la ii wadaa mise xabaashaydii baa meesha ka qodano qabrigaygii baa la ii wadaa rabiici baa markaa wuxuu yidhi fa wallahi qad siiqa ilayhima macan yani waxa weeyaan labadiiba wakti markaa aan yani fogeynba markiiba waxa weya labadoodiiba imaamkii raximah llahu tacaala xaggoodii ayaa loo kaxeeyeyo de masar buu tegey afar sanuu joogay waana ku dhintay waxna waa ku helay bay leeyihiin oo de maaratay noloshiisu waa iska fiicnayd waana ku geeriyooday imaamku raxmat ullahi tacaala aleyh wa qaala shaaficiy ida shita an tastaqrida almaala munfiqan calى shahawaati الnafsi fi zamani اlcusri fasl nafsaka aliqraad min kiisi sabriha calayka wairfaaqa ilى zamani اlyusri wain sabrat kunta alghina wain sabrat kunta alghaniya wain abad fakulu manuucin bacdaha waasicu اlcudri idaa shiئta haddii aad doontid an tastaqrid almaala inaad xoolo daynsato lacag inaad daynsato munfiqan adigoo ku bixinaya calaa shahawaati nafsi wixii naftu jeclayd xoogaa xalwada iyo buskud iyo sharaab iyo waxbaad uya macmacaan baad u lacagna ma haysatid oo waa fi fii zamanilcusri baad ku jirta wakti ay xaaladdu adag tahay oo jeebku maran yahay baad ku jirtaa macmacaankeen bay ku tidhi markaa nafti xalwad baan doonayaabay ku tihi de lacagna ma haysati marka maxaad samayn de inaad dayn qaadato iyay noqonaysaa markaa nafti dayn qaaday kuleedahay saw maaha haddaba wuxuu yihi fasal nafsa kal iqraada min kiisi sabriha nafta waxaad ku tiraahdaa iyada lafteeda weydiisaa adigu waxaad amaah iga siisaa kiishkii sabirku kuugu jiray iyo adkaysigu kiishkii uu kuugu jiray wax iga soo amaahayo calayka adiga inay ku amaahiso naftu oo adkaysigeedii iyo sabirkeedii qayb inay ku amaahiso oo wa irfaaqan ay weliba kaa sugto ilaa zamanilyusri ilaa waktiga la helayo jaab buuxadee waxaad leedahay waxoogaa sabira isi amaahiyo aan ku gaadho waktiga jeebku uu buuxo markaasaan xalwadda aniguna aan ku iibin doonaa marka macnaheedu waa waa xalwad la-aan de xaqiiq ahaan waxa weey wuxuu kuleeyahay ha qaadanin daynta shareecaduna way ka digtay cuqaladuna way ka digaan nebiguna ilaahay buu ka bagan galay ya oo waxa weya qofku hadduu dayn qaato been buu sheegaya balan buu qabanayaa ikhtibilaayaan keenaya markaas adina isu aagi waayeysa markaasuu intaa cudurdaarasho iyo waxyaalo iyo markaa beentii siduu uga badbaado iyaa adkaanaysa sidaa daraaddeed qofku inaanu dayn qaadan oo waxyaalaha aynu kaga digno muraabaxadan bangiyadu ay bixiyaan dayn culus baad isa saaraysa maxaa markaa kugu kalifay iskada shareecadu ma dhiiri gelinayso fasal nafsakal iqraada buu kuyi naftaadii waxaad weydiisataa inay kaa daymiso oy dayn ahaan kaaga soo qaado min kiisi sabriha kiishkii adkaysigu ugu jiriyo sabirku caleyka adiga markaa waxa weeyaan inay markaa aliqraad caleyk yani adiga inay markaa eh, ama maaragtay inay adiga ku amaahiso waaya haddaad doontan minkiisi kiisi sabriha aleyka aleyka sabrigaad celin kartaayo min kiisi sabriha sabirkeedii adkaysi calayka adiga ay ku adkaysanayso oo sabartu calayhi waan u sabray arrinkii wey marka inay kuu sabirto kiishkii ahaa qayb inay markaa kaa amahayso weydiiso wa irfaaqa arfaqahu ilaa kada yani waa waktigaasu ayuu maaratay u dhibriyeyo uu usugay wey wa irfaaqana kuu dhibrisoy kuu sugto ilaa zamanil yusri ilaa waktiga wax la helayo fain sabarat sabarta buu qoraya lakin sabarat wey fain sabarat marka naftii hadday haddaba sabirto oo sabirkii ay kugu waafaqdo kunta alghaniya waxaad noqonaysaa mid kaaftoon oo hani ah oo isku filan oon cidna u baahnayn wain abat hadday kaa diida naftaadu sabirkii ood xalwadii u dayn qaadato hadda daruurigii maaha ma ogtahay xalwadii baa dayn u qaadatay dee daruurigiina waad u dayn qaadan haddaba fakulu manuucin bacdaha waasicu lcudri fakulu manuucin mid kasta oo ku diida inaad daynku siiyo bacdahaa markaa dabadeed waasiculcudri mid cudurdaarkiisu ballaaran yahay weeyaan macnaheedu waa maxay dayntaada aada u badanaysa kol haddaad xalwad wax u dayn qaadanayso maxaa de meesha markaa iyaduna ku jirta dee carruurtiibaa qatani kiradiibaa laygu leeyahay waxa weya dharkii ciidda iyo daruuraadkii ayaa iyaguna kugu badan ka badan ba xalwadi marka kol haddaad taa u dayn qaadatay kuwan kalena akiid wax badan baa lagaaga leeya markaa dee qof daymaysan baa ta yaa wax ku dayminay waxaa lagu leey wixii horeba lagaama hayee waxaan yaa ka damiina baa lagu leey inu kaa soo baxayo intii horeba kaamaanaan soo saarin marka qof kasta oo kaa diida wax dambe inuu ku daymiyo oo manuuc noqdaaba waa qof loo cudurdaarayo o laleeyahay ninkan isaga isqaribo wuxuu yihi eh, markaa kolle abyaadan iyadana eh, sharxu lmadmuuni bihi calaa gayri ahlihi waa qarnigii sideedaad marka kolley masaadir kale kumaha lakin waa abyaad iska fiican wa mima yunsabu lilimaami shaaficiyi radia allahu canhu waxyaalaha loo nisbeeyo iyadana waxaa kamida bu marka inuu halkan qeybta dambeba deg mar haduu isaga yunsabu le mima yunsabuda xagga dambe ilan waa kii laba fama lmowtu axlaa min mucaalajati lfaqri saunfiqu raycaana shabaabi saunfiqu raycaana shabi shabiibati kulaha saunfiqu raycaana الshabibati kuliha calى طalb اlcalyaai aw طalb اljri wa naaciyati lilbeyni mid u baroor diiqaysa kala guurka ayaa badan wey waruba weeyaan waruba naaciyati lilbeyn waruba nafsi naaciyati lilbeyn maxaa naf kala guurka u barooranayso waynu kala guurayna waynu kala tegaynaa ila buu leeyay kolkaan safrayo oo aan qultu laha ana ku ihi iqsiri gaabso jooji baroorta iyo muxuu ahaaye kala guurka aad ka hadlayseed maaragtay u barooranayso ama aad ka barooranayso fama lmawtu axlaa min mucaalajati lfaqri kala guurka haddii iyo safarka safarka waxaa looga baqaa hadday geeri tahay geeridu kama macaana min mucaalajat lfaqri la noolaanshaha iyo la tacaalida faqiirnimada yani waa isku mid bule inaan faqiirnimo ku noolaado de malaha waxaaba dhaantay geeridaa malaha dhaami laha marka marka falalmowt haddii la odhan lahaana waaba sii fiicnaan lahayd falalmowt oo nafyiga laga daayay falalmowtu axya ay falmowtu aya axla geerida ayaa dhaanta min mucaalajati lfaqri faqriga haddii lala tacaalo oo lagu maaratay lagu noolaa inuu qofku maaragtay waxa weeyaan iska isagoo de wax raadsanayo oo kasbi raadsanay halkaa markaa qadarka ugu yimaado oo aan iska fadhiyin famshu fi manaakibiha ku jira inuu u dhinto iyaa dhaanta inuu markaa waxa weeyaan faqri la tacaalo iskala fadhiyo la jiifo taasaa markaa uga wanaagsan sida hadday abyaaddu ahaan lahayd waa sii fiicnaan lahayd weliba lakin imikana isku mid in laga dhigun bay noqonaysaayo geeridu kama macaane de waa lamid geerida iyo iyo faqiirnimadii bilaa camalka aha lala aha waa isku isku dhow yihin nabiguna ilahay waa ka magan galay allahuma ini acdubuka min alkufri walfaqri labadaasuu nabigu alayhi isalaatu wasalaam israac saunfiqu waxaan bixin bu ihi raycaana shaliibati dhalinyarnimada bilowgeeda yani inta ugu muhiimsan ee aan ugu xoog badanahay dhalinyarnimada waxaan ku bixin calaa alaabi alcaliyaai meel sare inaan raadsado aw alabi ljri ama aan ajri ilaahay ka raadsado de aan raadinaya iyo cilmigaa raadin labaduba wax ajrina lagu helayo weeyaa wax markaa ilahayna markaa maqaam sare lagaga gaadhayo weeye labaduba uu sii wadaa wuxuu yihi saatlubu cilman cilmi baan raadsan aw amuuta bibaldatin saطlb cilma aw amuuta bbaldaة yaqil bha haطl الdumuuci عalى qabri walaysa اktisaabu اlcilmi ya nafsu faاclami bmiraaثi aabaaءi kiraami walaa صihri walakin fatى اlfityaani man raaxa wاqtadى liyaطlba cilma bالtajaludi wالصbr fain naala cilma caasha fi الnaasi maajida wain maata qaala الnaasu baalaga fi اlcudri ida hajaca nuwaamu ida hajaca الnuwaamu asbaltu cabrati وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري سأطلب علما buu yihi cilmi baan raadin aw amuuta ilaa an amuuto kaa oon nasbinayn aw amuuta ilaa an amuuta ilaa aan ku dhimanayo bibaldatin dhul yaqilu bihaa ay ku yaraanayso hadlu dumuuci in ilmo maaragtay lagu eh, lagu sii daayo oo lagu di'iyo calaa qabri qabrigayga macnaheedu waa maxay dee meel aan looma ooyaan ku ahay ah, ilaa aan ku dhimanayo ilan aalibulcilmiga sidoo kolba beled uga safray o haddana meel kale usii safray o haddana waaba hariib oo cidiba garan mayso war qof inaan socoto ahaabaa meesha ku dhintay un baa la odhanayaa saba maa inaga aaso de fardulkifaayisa inaga guda laakiin qof qura u ooyayaa ma jiro dee looma ooyaan buu noqonaya marka wuxuu leeyahay cilmi baan raadsan ilaa aan ku dhimanayo meel aan looma ooyaan ku ahayoo ay yaraanayso ilmada lagu di'inayo xabaashayda hadligu waa diintii roobka ama diidii ha waa yani hadalad ah, maarata almatar roobkiibaa aada u hooray weeyaan marka meel aan ilmadu ku hooreynin xabaashayda wey walaysa iktisaabu lcilmi ya nafsu faclamii bimiiraahi aabaain walaysa ma aha iktisaabu lcilmi waa kabar waa ismigii cilmiga iktisaabkiisa iyo kasbashadiisu ma aha bimiiraahi aabaain wax laga dhaxlo aabbayaal qiimo badnaa iyo xidid iyo waxaa wax lagu helo maaha cilmigu yaa nafsu nafeye faclami warkaa ogow cilmigu ma wax aabbaha oo qiimo badnaa laga dhaxlo ama xidid dad fiicanoo la la xididay lagu helo maaha dadaal baa lagu helaa walakin fata fityaan laakiin ragga maaragtay halyeygoodu waxa wey ama maarata waa weeye fata fityaan de waa waa waa waa waa midkood markaa waa halyeygi oo kale wey fatalfityaanku ama dhalinyarada midka loogu qaatay wey ka ugu mudani man raaxa waa ka ka caraabaya waqtadaa ee kalahaya liyatluba cilman si uu cilmi u raadsado bitajaludi wاsabri waa laba kelmadoo isku macno dhow tajaludku waa adkaysiga waxyaalaha kugu dhacay sabirkuna da waa sabirkii markaa dulqaadasho iyo sabir iyo adkaysi dhabar adayg qof ku kalahaya oo ku caraabaya oo cilmi raadsanay kaa weeyaan bule ninka halyeegaya fain naala cilman hadduu cilmigii helo oo cilmi uu gaaro caasha fi naasi dadkii wuxuu ku dhex noolaan maajidan isagoo qiimale wain maata hadduu dhintana isagoo cilmigii raadinaya hadduu dariiqii ku dhintana qaala naasu dadku waxay odhan uun baalaga fi lcudri ninkaasi cudurdaar waa kasbaday oo halkii u dambeysay ayuu ka gaadhay o de in lagu eedayn maayo nin la eedaynayo ma noqonaye dee nin jid fiican ku dhintay iyuu noqonaya laakin kii firaashkiisa isaga dhintay meeshiisa iska joogo meelaha wareegeysanaya dee kaasaa loo naftiisu dayac idaa hajaca nuwaamu kuwii hurday marka ay ay markaa la yidhaahdaan de hurdada ay galaan wey waxa weya hujuuc waa hurdada kuwii hurday markay seexdaan asbaltu cabrati anigu ilmadaan qubaa waa soo jeedaa wey wa anshadtu waxaan tiriyaa baytan gabay wahwa min alafi shicri gabayada kuwooda ugu macaan ee ugu fiican ah alaysa ma maay gabaygaasi waa beytkanoo alaysa min alkhusraani miyaanay khasaare ahayn ana layaaliyan tamuru bilaa cilmin in habeenna isoo marayaan anigoo cilmi faa'iidaysan oo haddana wa tuxsabu min cumri cimrigaygii lagu tirinay habeen baa idhaafaya oo dhamaanaya aanan kelmad faa'iidaysan oo xabad faa'iidaa aanan helin cimrigaygina waa ku xisaabsanyi marka waa maxay waxa weeyaan waxaa la man istawaa yawmaahu fa huwa maqbuul soo mahe man istawaa yawmaahu fahuwa maqbuul qofka labadiisa maalmood sinmaan waa qof khasaaray halkaad shalay taagna dad maantana taagan tahay dee cimrigaaga intii shalay kuu dhinayd maanta kuma dhimin intii in ka yar baa kuu dhiman marka maxaa la rabay halkaad shalay taagnayd maanta inaana taagnin xalay halkaad taagnayd maanta inaana taagnin maanta halkaad taagantay caawa inaana taagnin maalin kasta laxdo kastoo kusoo marta waqti kastoo kusoo maraya waa inaad faa'iide ka hesho waa inaad wax faa'iidaysato markaasaa cimrigaaga u macno samaynaya laakin haddii aad maaragtay cimrigaagiina uu soo dhamaanayo camalkaagii cilmigaagina aanu kobcaynin aanu kordhaynin de qof khasaaray baat qaala abu yacquub albuwaytiyu lishaaficiy abu yacquub albuwaytiy mada baynu soo marnay ayaa wuxuu ku yihi shaafici qad qulta fi zuhdi zuhdiga iyo aakhiro arrimaheeda wax badan baad ka gabayde fahal laka fi lgazali shayun marba dee dhinac baa loo yarbayday xaggii dumarka iyo jacaylkoodii wax miyaad ka tidhi wuy waa adigan maaragtay cilmigii iyo adduunye jacaylkii iyo aakhira in loo maaragtay xamaan qaatay iyo wax badan baad ka tidhi xagga dumarka weli ma jaleecday bu waxun ma ka tidhi dee maarata gabayada carbadna aad bay ugu badnay qaala wuxuu yihi rabi buwaydi faanshada shaafici markaa intan u tiri yaa kaaxila alcayni bacda الnawmi bالsahri ma kana kaxluka bاlmancuuti lilbasri low ana caynii ilayka dahra naadiraة xaanat wafaatii walam ashbac min الnadri suqya lidahri madaa ma kana aطyabahu lowla الtafaruq wالtangiiص bالsafri in الrasuul اladي yaأtii bilaa cidat mil الصaxaabi اladي yaأtii bilaa maطri dacnii umatic dacnii umaticu طarfii minka bالnadri fanuuru wajhika yajlu ظulmaة اlbasri waay yaa kaa xilal cayni ka iigu indha kuulay ka ishayda ku kuulay weey bacda nawmi hurdo dabadeed bisahari soo jeed ku kuulayo yacni ka hurdada ii diidayo wey oo carabtu markaa ilahi qofku ii soo jeediyey iyaa waxay odhanayaan ka xala cayni bisahar soo jeed buu iigu indhakuulay marka ka soo jeedka iigu indhakuulayo waa ki aan jeclaayo markaa soo ma <laughs> aad igu samaysay may ahayn mid markaa loo loo sifayn karayo basar iyo qof waxa weya aydii basiira mid yani garasho ma basar leh wax loo sifayn karayo looga sheekayn karayo ma u ahay low ana caynii ilayka dahra naadiratu haddii ishaydu low ana caynii hadii low habata ficilka la qadari jiray haddii ay ahaan lahayd ishaydu ilayka dahra naadiratu naadiratun ilayka mid adiga xaggaaga soo eegeysa oo ku fiirsanaysa addahra intay jirto oo dhan weligay haddaan ku daawanayo xaanat wafaati geeridaydaa imani walam ashbac min alnadari anigoo aan ka dhargin eegmada aan ku eegay suqya lidahri madaa maa kaana ayibahu suqya likada haddii la yidhaahdo waa ilaahay roob ha ku shubo ilaahay ha waraabiyo waa duco marka suqyan lidahri wakti hala waraabiyo marka yani waktigaasi fiicnaya un baa loola jeeda waktigaasoo madaa aan soo wada qaadanay oo tegi maa kaana ayibahu alla wanaag badnaay lowla tafaruqu haddii aanay jir lahayn inaan ku kala tagnay macaankii laynagu kala gooyey maay nagu kala gooyey bisafari de safarki ila cilmibu usocda kulmo meel bu usocda halka hadduu gabadhu jeclaa uu ku qabay safar buu gelaya waa heblaayaan tegay anigu halkaa tegi kari maayo dee waaya haddaba dalqadaada iska qabso wixii khayr khalaas deetan u dhaqaajinaya ilan cilmigaa ka muhiimsan loo joojin maayo ya si kastoo loo jecel yahay haddii ay cilmigii isqaban waayaan dee waa la kala rajaxaya waa laba maslaxo oo Eh, hadday isu kaa raaci waayeen waxaad rajaxaysaa dee labada maslaxatii markaa waxa weeyaan xooga badnay haddaba wuxuu yihi lowla tafaruq haddii aan kala tag imanin wataniis taniisku waa wey waa wixii macaanada kuu socday marka lagu bergooyo waa kubergoy weeyaan takdiirna way kufasiraan de laakiin waa yani takdiirku de waa waa dhooqeyn laakin dhooqeynta inta bad maha dhooqeyntii biyaha maaha ta iyada takdiir loo isticmaala ee taniiskani waa waa ashyaada macnawiga ah waxyaalaha macnawiga ah ehe la macaansado kolka lagugu bargooyo ama maaragtay lagaa kala kaakici lagugu kaakici ayaa waxaa la odhanayaa tanqiis ama naqsi baa la odhanaya waaya lawla lawla tafaruq watanqiis iyo kala goyn haddii aanay jiri lahayn lanagu kala goyn macaanki bisafari safarkii a markaa de waxa weeyaan soo gal marka hadday sida muuqato malaha mu muu de furina u ka teguuno waa kan leh ina arasuula aladii yati bilaacidati mil الصaxaabi اladii yأtii bilaa maطn ina rasuula ka aad soo dirtay ee ergada ah ee warqad kaa sida ama fariin kaa sida aladii yati ee i imanaya buu yihi bilaa cidatin isagoon ballanqaad kaa wadin waan kaa daba imanayaa waan soo socdaa iyo isagoo aan maaragtay waxa weeyaan ballanqaad aan keenin mithlu saxaabi waa daruur oo kale aladii yati bilaa maطari roob la-aan daruur bilaa rooba oo kale weey ka kaa yimide maaragtay fariinkaa sida haddana aan ballanqaad kaa wadin da waa inu ballanqaad ka keeno ciddaad jeceshahay kaa maqan qofka markaa waxa weeyaan kaaga imanaya hebel baan ka imid oo saa iyo saasuu kulahaa yimi waa inuu ballanqaad insha allahu taala bishan aakhirkeeda imaado ayaanan rajaynayaa haddii ilaahay yira markaasay markaa ay baashu dhadhan yeelanaysaa wil haddii kale daruur bilaa roob ay noqonaysa dacnii idaa buu yihi umaticu arfii minka binadari ishayda arfigu waa isha umaticu arfi xaalaan ahay mid markaa ugu raaxaynaya ishayda minka xaggaaga waxaan ugaga raaxaynayaa binadari eegmada aan ku eegi fa nuuru wejiga iftiinka wejigaagu yajluu wuxuu faydayaa dulmat albasari mugdiga indhaha fuulay waxaa faydaya eegmada maarata iftiinka wejigaaga bu alaa kulli xaal taasina iyaduna waa mararka qaarkood iyo xaggaa loo yar baydhaya dee nolosha bay kamid tahay wuxuu yihi wa min kalaami shaaficiy shaafici hadalkiisii waxaa kamid ah nushat lmajaaliska ayuu markaa kasoo naqlinayaa waa ibnu cabdilbar wuxuu yihi annaaru aakhiru dinaari naطqta bihi wاlhamu aakhiru hada dirham اljaari wاlmarءu baynahma maa lam yakun warican mucadab اlqalbi bayna اlhami wالnaari adduunyadiibu halkan markaa dhaleecaynaya wuxuu leeyahay annaaru naartu aakhiru dinaarin dinaar intiisa dambe weeyi oo nataqta bihi markaas ku dhawaaqdo dinaar markaas ku dhawaaqdo maxaa u dambeeya naar baa u dambaysante dinaar <laughs> dinaar markaad tidhaahdo waa dinaarku waa baalkii lacagtii dahabka ahayd weeyaan naar baa u dambaysa marka naartu buu yidhi dinaarka aad ku hadlaysa aakhirkiisa weeyaan marka dhinacaas waa xaggii lafdiga macnahana waa saasoo dee lacagtani aakhira kugu wadaa ila waa tii xufat aljanatu bilmakari xufat innaaru bishahawaat marka aakhirka ay ku geynaysaana annaaru aakhiru dinaarin yani waa xaggii min xayu lmacnaa wa min xayu lafdi wey haddii aan qofku ilahay kaga baqin markaa dinaarka aad ku hadlayso aakhirkiisa iyaaba naharta walhamu hamiguna aakhiru hada dirhami ljaari dirhamkan jaariga dadka dhex socda dirhamkan isagoo lacagtii fidada ahayd aada dirhami wey waa jaranta meesha dirhamkan dadka dhex maraya lacagtan fidada ah aakhirkeeda dirham maxaa udambeydana ham baa udambaysa hamna waxa weeya waa werwerki marka <laughs> naar iyo werwer iya lacagtiiba gebigeeduba ay noqotay walmar-u baynahumaa qofkii labadaasu markaa udhexeeya hami iyo naar buu udhexeeya adduunyadiina hami aakhirana naar maa lam yakun warican haddii aanu noqonin qof xalaalmeerad ah oo xalaalmeeradkiisu badan yahay mucadabulqalbi bayna alhami wanaari waa qof markaa qalbigiisi cadiban yahay oo ku jira uun ama hami ama naar markaa de qofku inuu aad iyo aad uga fiirsado halku ka qaadayo lacagta iyo halkuu ku bixinayo wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wey wa qaala buu yihi waayahay waa kaysulhaamiciisi ida اctadara الصadiiqu ilayka ywma min التaqصيr cudra akhi mqiri fasunhu can citaabika wاcfu canhu faina الصفxa shiimaة kuli xuri ida اctadara الصadiiqu ilayka saaxiibkaa markuu kuu cudur daarto yowman maalin markuu kuu cudur daarto ku yidhaahdo arrintii ka dhacday waxaasa igu dhacay min ataqsiiri gaabiskii iyo gaboodfalkii xaggiisa ka yimid markuu ka cudur daarto cudra akhin walaal cudur daarashadii iyo ictidaara akhin wey walaal cudur daarashadii walaalkaasoo muqirin ay bidembi qirsan inuu dembi kaa galay isagoo qirsan inuu xumaan kugu sameeyey markuu kuu cudur daarto si walaaltinimalena u cudur daarto fasunhu can citaabika ah, ha ku tiigaalin ha ku itaalsanin qof adiguna kariima noqo wuxuu yihi fasunhu can citaabika ka ilaali canaantaada saaya saasa gu dha waxba male way dhacdaa soo garan maysi laakiin dee maad sidaa iyo sidaa yeeshid inaad saa samaysay ahayd kan kale inaad markaa kusii maaragtay eh, dhaqdhaqaajiso isagoo isaguba ka xun wixii dhacay dee markaa waxay noqonaysaa nabarkiio aada sii damqayso fasunhu can citaabika ka ilaali canaantaada wacfu anhu saamaxa fa ina asafxa iska dhaafidda iska saamaxaadu shiimatu kuli xuri qof kasta oo qiima leh xorku waa qofkii qiimaha laba logu jir qof kasta qiima leh dhaqankiisa wey shiimaduna waa dhaqanka shiimatu kuli xuri ay khuluqu kuli xuri qof kasta oo qiima leh dhaqankiisa weya waxay hahdaan alcudru cinda kiraami الnaasi maqbulu alcudru cinda kiraami الnaasi maqbulu dadka kuwooda sharafta leh cudur daarashadu waa mid la aqbalo anshada moxamed bn xusein alfayaadi ninkaa ma garanin qaala wuxuu yihi anshadanii abi aabbahaybaa ayaan ka maqlay isagoo u tirinaya lishaaficiyi shaafici anshadanii yani anigu ii sheegay weyaanu gabaygan iisoo naqliyey lishaaficiyi shaafici isagoo gabayga u sheegay oo yani shaafici kasoo naqlinaya kul bimilxi ljariishi khubza shaciiri wاctaqib lلnajaati dahra اlbaciiri wajubil mahmaha almakuufa ilaatan jata aw khalfaha ilى اdurduuri wasuni lwajha an yadila waan yakdaca ila ilى اlatiif اlkhabiiri waay wuxuu leeyahay kul waxaad ku cuntaa bimilxiljariish marka wuu isku idaafiye lakin waa la isku nacteeya almilx aljariish jariishku waa jiridha waxaan idhahno jiridha maaha dhalinyaradu garanma maaya maan umalaynay ya shayga marka la shiido ama budaa laga dhigaayo daxiin baa laga dhigaa naacim ah ama uu yar kuuskuusan yahay ha markaa markay yar waaweyn tahay wixii la ridqey daqiiqdu markay yar burbuuran tahay iyaa waxaa loodhanayaa jiriin markaa jariishku waa sidaa waa waxa inta la daqiiqda ay haddana laakiin daqiiqda waa weyn wey daqiiqda xabidaha burbuuran <laughs> ma aqaan imika waxay yidhahdaan manaa jiriin dhin baa loo isticmaala mise ya saasu soo maa a marka <laughs> marka waa milixda jiriidha ee aan aad loo maaragtay waxa weeyaan dee tan kalena waa qaali tan aadka loo daxiiniyey waaba qaali oo heli maysid buu kuleeyahay milix milixdaa maarata jiriidha ah iska buurbuuran waxaad ku cuntaa khubza shaciir roodhidii heedda laga sameeyey waati tii ugu jabnayd iyaduna de maaragtay dadka iska marka wactaqib li marka wuxuu kule yani addunya intaa kaga qanac waa isku wareerini wactaqib linajaati si aad u badbaado waxaad si kaltan ah u fuushaa dahra albaciiri awrka dhabarkiisa wajub waxaad wareegtaa almahmah waa mahaamihden markay soo dhaweyn mufradkeedii almahmah almakuuf geri go-anka cabsida le ee laga baqdo cabsado u soco ilaa danjata magaalada danjo la yidhaahdo aw khalfaha ama meel kaba sii shishayso ila durduuri ilaa iyo meesha durduur la yidhahdona waa maga meel kale oo ay leeyihiin badda cas xaggeeda madaxeedaa agteeda xaggaasay ku taalla danjo iyo durduur iyo meelahaasoo dhan waxa weeyaan awrka ufuulbuleyo wasun wasun maxuu kala jeedaa dadka waxbaha weydiisan wasunil wajha wejiga ka ilaali an yadila inuu u dulloobo wa an yakdaca u ukhuduuco ilaa ila latiifi alkhabiir allihii wax walba ogaa ee khabiirka ah mooy ilaahay mooyaane cid kale a isku dullayn buu kuleeyay haddaad wax kala weydo roodhi meelaha ka soo qaaday hadday doonto tii markaa shaciirka laga sameeyey milix yaroo markaa iyada lafteeduna iska buurbuuran intood saa dul daadiso intaa markaa isku wad buu ku yihiyo haddaad xataa gaadiid caadiyo qaado aada weydo awr aad kaltan ku fuusho oo aanad xataa wada kiraysan karayn keligaa ma kiraysan karayside mid inta lagula kiraysa aad si kaltan ah ugu fuusho u raadso markaa waxa weeyaan inaad xoogsato oo aad kolba meel arsaaqad markaa waxa weyan ilaahay subxaana watacaala ka doonto cidna waxba ha oo markaa de waxa odhan jira iyo jeer safarku waxyaalaha markaa arsaaqada kordhiy ayuu kamid yahay imka dadkeena waa tan ganacsatada ugu xooga badan ganacsatada waa kuwa dibadda wax ka keena inta badan ugu dee maalqabeensan safarkaa markaa waxyaalaha ilaahay subxaanah watacaala uu eh, arsaaqada qofka ku siiyo iyuu safarku ka yahay waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaguuna min fadli illah dhulkay soconayaan weey way safrayaan iyagoo fadli ilahay iyo deeqsinimo raadinaya markaa dee waxa weya fawaaidii safarka ayay de markaa waxa weeyaan ku jirtay oo fasaafirfa fi lasfaari he kamsu fawaaidin soo may ahayn qaarkoodna situ fawaaidin baa u soo naqliya markaa fawaaidda safarka iyay kamid ahay wuxuu yihi anshada abulxusein ibn labban alfaradiy waa sheekii faraaidka ibn labban maxamed ibn cabdillah waa magaciisu abulxusein afar boqol iyo labadii buu dhintay waa ulama culamadii bal waxa la yidhahdaaba dee waktigiisi wuxuu odhan jiray ba la yihi nin faraaid yaqaanoon ama ardaygaygii ahayn ama ardayaygu u dhigin ama si uun kitaabadayda waxyaal uga faa'iideysan oo faraaid yaqaanaa ma jiro waktigiisi odhan jiray waana de mucamarna aha wakti dheerna ilaahay waa siiyey cilmiga faraaidkana cajiib buu ku ahaa imi kitaabkiisa aliijaaz ba ayaa waxaan filay hadda matbuuca aliijaaz fi lfaraaid ibn laban shaafici wuxuu u sheegay markaa lilimaam shaaficiy imaam shaaficiy inuu gabay leeyahay gabaygaas odhanaya maa xaka jildaka mithlu dufrik fatawalla anta jamiica amrik waida waidaa qusid waidaa qasadta lixaajatin faqsid limuctarifin biqadrik maa xaka jildaka jirkaaga ama haraggaaga maqaarkaaga ma xoqo mithlu dufrika ciddidaadoo kale yani sidaad adigu cididaada aad ugaga ciil baxday markaad isxoqayso qof aad aggaa ud aggaa ududahayso ood maaragtay <laughs> isagu kuu xoqayo oo mayda aad kabahayso waxa weeyaan sidaad adigu rabto adigunbaa uxoqan kara qaabka aad doonayso adigunbaa uoqonk uxoqan kare fatawalla anta jamiica amrig arrimahaaga oo dhan adigu maamulow cidna ha isku hadlay wey rabbigaa aan ahayn cid aan rabbiga ahayn ood isku hadlaysaa yaanay jirin ama aada wax ka sugtaa wa idaa qasadta lixaajatin haddii aad ka maarmi weydo aada baahidi baahidii meel ku maaragtay kugu xambaartood cid u qasado faqsid waxaad u kacdaa ood xaggiisa u kacdaa limuctarifin biqadrig qof qiimahaaga garanay haddaad ka maarmi weydo oo dantu ay ku badda inaad cid la hadasho haddaba cid walba ha iskala hadline cid ku qadarkaaga garanayso ku baadilaynin oo su-aashii aanay meel cidla-a kaaga dhacaynin dee uqasad buulayo halkaa warkaa xoogiisa weydiiso qaafiyat siin xadatha rabiic bnu sulayman almuraadi qaala anshadana ashaaficiyu radia allahu canhu صadiiqu laysa yanfacu ywma ba'si qariib min caduwi fi lqiyaasi wama yu wama yubgi wama yub wama yubga الصadiiqu bkuli casri wala اlإkhwan ila lلta'aasi camartu dahra multamisa bijahdi akhaa iqati faakdaahu iltimaasi tanakarat ilbilaadu calaya xataa kaana unaasahaa laysuu binaasi wuxuu yihi sadiiqun laysa yanfacu yowma ba'si saaxiib aan ku anfacayn maalinta dhibku jiro qariibun min caduwin fi lqiyaasi cadow buu u dhow yahay xagga qiyaasta marka la qiyaaso arrimihiisa saaxiibka aan maalinka dhibku kugu jiro dhibaatadu maalintay ku haysato saaxiibka aan wax tar kuulahayni xagga qiyaaska iyo arrimaha marka la qiyaaso buu yihi waa iska cadow adigu waa cadow toosan mu odhane laakin waa iska cadow ayuu yihi ninkaa isagii de maxaa yeelay asxaabta maxaa loo samaystaa waa kanoo wamaa yubqa sadiiqu bikulli casri looma raadiyo saaxiibka looma samaysto oo looma raadsado waqti walba walal ikhwaanu iyo walaalaha looma samaysto ilaa litaasi in markaa waxa weeyaan dhibka la ysla qaybsado alasa waxa weeyaan waa waa alasa waa xusnigii muraagid markaa taasa yani waxa wey taasigu sidoo kale de muwaasaadkiina waa iska noqon karaysaayo wax istarki in wax laystaro oo dhibka laysla qaybsado ayaa ikhwada ikhwaanka walaalaha iyo asxaabta loo samaystaa buu leey camartu dahra oo dhan ayaa soo qaato cumrigaygii baan soo cimriyey wey multamisan bijahdii anigoo inta karaankay ah raadinaya akhaa iqati kalsooni walaalkeed waad ohan karta wa isku daafin karta akhan iqatanna waad ohan karta walaal lagu kalsoon yahay akan iqatan walaal lagu kalsoon yahayo laysku halayn karo faakdaahu iltimasi akdaahu sidiisa wuu celiyey marka markay mutacadiga noqoto akdaahu raddahu bay noqoto marka faakdaahu iltimaasi raadintaydii baa celisay de imika celisay looma jeede yani raadintaydii way kasoo quusatay wey oo ninkaa la soo waa tanakarat ilbilaadu calaya xataa dhulkiibaa idafiray buy tanakarat ilbilaadu yani waa dhulkiiba dhul aan kii aan garanayeyba ku aan ahayn bu igu noqday tanakarat ilbilaadu calaya dhulkiiba dhul munkara buu ila noqday oo aan aqaanay aan ahayn xataa kaana unaasaha waxaabaad moodaa dadka ku nooli laysuu binaasi dadkaygii aan aqaanayba inaanay dadkan ku nooli ahayn iyaad moodaa abyaadda markaa isabkiibaa dabaqaatu shaaficiyaha sanadkiisa ku wariyey Eh, markaa biisnaadihi buu ku wariyey waa abyaad markaa sanad leh ilaa imaam shaafici raximah llahu tacaala marka wuxuu leeyahay dee marka marka dadkii aad taqaanay dad aan ahayn kaaga soo baxaan ama dadka akhlaaqdooda iskagaa bedesho dhulkiiba dhul kale ayuu kuula ekaanay waa kii lahaa eh, bashaar ibnu burdiba malha meydka lahaa baan u malaynaya lakin de wuu ku tamasulaya abulxasan alfani wuxuu yihi eh, nacam yani ama alkhiyaamu fainaha kakhiyaamihim waaraa nisaa da nisaa da naam waaraa nisaa alxayi gayra nisaa'iha lakin abyaad baa ka horreysay beydkan isaga bashaar baa lahaa baan filaya lakin isagoo abyaad ka horreysay ayuu wuxu lama tabadalat ilmajaalisu awjuhan غayr اladina caahidtu min culamaaئiha wara'aytuha maxfuufaة bsiwa اlأulى kanuu wulaata suduuriha wa finaa'iha anshadtu beyta saa'ira anshadtu beyta saa'ira mutaqadima wاlcaynu tashraqu naam wاlcaynu qad sharaqat bijaari maa'iha ama alkhiyaamu fainaha kakhiyaamihim waaraa nisaء alxayi gayra nisaa'iha isagu markaa dee culamadii buu ayuu de u maaratay ka xumaas qaabka ay noqdeen iyo majaalistii iyo dadka dee maaratay shuyuuq ka ah dad aan de ahl u ahayn inay markaa shuyuuq noqdaano marka lama tabadalat ilmajaalisu awjuhan hayra aladiina cahidtu min culamaaiha markii majaalisti iyo xalaqadihii cilmigu ay u bedelantay wejiyo iyo dad aan ahayn kuwii aan la bartay ee aan la aqaanay culamadeeda ah wara'aytuhaa maxfuufatan ee aan arkay marka waa laga inu cimrigiisu dheeraadina way dhici karta oo de markaa waxa weeyaan raggii ay wada tegeen de wara'aytuha aan arkay buu yihi iyada oo ay ku xeeran yihin macaardaydii iyo yuuna isbedelay iyadoo ay ku xeeran yihiin o ay meesha fadhiyaan rag aan ahayn raggii xaggeeda hore iyo daarada soo fadhihi jiray rag aan ahayn iyagoo fadhiy markii aan arkay ayaa waxaan tiriyey buu yihi beyt hore ayaan ku halqabsaday oo hore u jiray iyadoo ishayduna walcaynu qad shariqat bijaari maaiha iyadoo ishaydiina ay ku dhex qarqoontay indhh maarata biyaheedii daadanayay yani waa ilmadii maxaan idhi ama alkhiyaamu fa inaha ka khiyaamihi taandhooyinka taandhooyinkii aad taqaanay baad moodaa wa araa nisaa alxayi hayra nisaaiha laakiin dumarkan meesha joogjoogay ee xaafadaha kasoo baxbaxaya dumarkii aan aqaanay ma aha markaa dee dhaliilna way noqon karta inu gala jeeday in cimrigiisa o hawsa uga eed lakin waxaa dhaliil inu gala jeeday u sii dhaweynaya de abyaad kale waa kii lahaayo tasadara litadriisi ila isagaa abulxasan alfali laftiisa tasadara litadriisi kullu muhawisin jahuli tsmى bاfaqih اmdrisi naam faxuqa lahli اcilmi an yatamahaluu bbeyti qadiimi shaaca fi kuli majlisi laqad huzilat xata bada min huzaliha kulaaha waxataa saamaha kulu mflisi marka de waa dhaliil markaa culimada dhaliilayay waktigaa jiray oo uu leeyahay waxaa majaalistii culamo ka noqdayoo kasoo jeeda oo ardaydii wax u sheegaya mid kastoo aan waxba islahayno hadayaan akriyay oo jahuul ah oo tasama bifaqihi mudarisi fiqi yaqaan macalina la baxay deetana faxuqa liahli lcilmi an yatamahaluu bibeytin qadiimin shaaca fi kuli majlisi ahlulcilmigi waxay xaq u yeesheen inay ku halqabsadaan beyt hore oo waxa weyaan aad u caan ahaayo majlis kasta laga yaqaanayo ahaa laqad huzilat yani weyd bay noqotay xataa badaa ilaa weydnimo daraaddeed kelyuhu soo baxeen de malaha neefku markuu aad u weydoobo kelidiisaa malaha dee soo gujisa harag haragga marka ilaa ay kelyihii soo baxeen buu yihi ayay weydowday wa xataa saamaa kullu muflisi ilaa iyo uu baayacay mid kastoo cayri tan maxaa la siinayay ilaan kuwa kale kuma hagaagaye laakiin tan <laughs> tan markaa waxa weeyaan weyda abu malaha tan adigu waabadgoyn lahayd marka macnahedu waa wey yani waxa wey cilmigii halkaasu gaadhay oo tadriiskii ayaa sidaa noq anshada naftawayhi lishaaficiyi fi waصfi اlqalm naftawayhigii de naxwiga ahaa weeyaan caalimkii naxwahe dee la yaqaanay caanka ahaa ayaa wuxuu u tiriyey shaafici fi waصfi اlqalami isaga oo markaa shaafici naftawayhi waxa loogu bixiyay bay yihahdaan naftiga waa naftigu waa de waaan naaftada ama oo de berigii hore de dhulka u kasoo bixi jiray waa de isagoo madow oo foolxun markaa waxoogaa dadku da iska dacayd badan yihiin yani wejigiisaan qurux badnayn oo saasay nafta u yidhaahdeen weyhidana waxay uga keeneen dariiqada siiba weyhibuu u gargaari jiray xagga naxwaha dabeetana intii bay isugu rakibeenoo nafta weyhi bay ya wuxuu markaa yiri magaciisa lakin ibrahim baa la odhan jiray ibrahim wuxuu yihi anshada naftawey lishaaficiyi fi waصfi اlqalm isagoo markaa shaafici sifaynaya qalinka qalinkii wax lagu qoranayay hal tdkuriina id الرasائل baynana yجri'na fi الshajر اladي lam yugrasi أyaama siruki fi yadي wamihaalh lii fi yadayki min الضamir الأkrasi hal tdkuriina taniif buu kula hadlaya yaraac berigii hore qasabad baa wax lagu qori jiray de baasha lagu darsanayo oo markaa waa qasabad bay ahayd marka alyaraac yaraacadu muana bay ahayd markaa yaraacadii ama qasabadii budala hadlayaa qalinka u ahayd markaasuu leeya hal tadkuriina ma xasuusanaysa idi rasaa'ilu baynana markaynu waraaqaha isdhaafsanayni labadeen markaynu fariimaha fariimaha markaynu isdhaafsanaynay ee fariimahaas yajriina fi shajari aladii lam yugrasi ay fariimuhu cararayeen inoo dhex marayeen geedka aan la beerin waa waraaqii wa lagu qorayay ilan geed baa laga samayn jiray iyaga geedka aan la beerin markii aynu fariimaha isku dhaafsanaynay ayaama siruki fii yadi maalmihii adiga sirtaada anigu aan hayay gacanteeda gacanteyda aan ku hayay ila qalinkii gacantaad ku haysataa soo maha maamulay sirtaadii maalmihii aan gacanta ku hayay wa mithaaluhu kaa dhigiisuna lii fii yadayki adiga gacmahaaga uu iigu jiray oo aniga sirtaydiina ay adiga gacantaada ku jirtayoo aad kala baxaysay min adamiir akrasi qalbiga aamusan ilan qalinku wixii uurkaa ku jira warqada ku qorayaa yaa u sheegay markaa qalbigu kala baxay bule <laughs> sirtaadii buu hayaa qalinku markan uu qorayo waxaan qorayaa waa sirtaadii markaa qalinku qalinkii buu adiguna sirtaydaad hayso adigii warqada ku qorayay adiga sirtaadana aniga hayo de anaaba gebi ku maamulayo gacanta kugu hayay marka waa iska de nooc hadal macaaniinaho uu markaa kula hadlayo qalinkii markaa qalinka de gabayo badan baa laga tiriyey sidoo kale kitaabka laftiisa kitaabada waxaa laga tiriyey waxaa laga tiriyey gaba gabayo badan oo ugu caansan yahay de malaha imika beytkii mutanabi acazu makanin fi dunyaa sarju saabixin wa khayru jaliisin fi zamani kitaab meel la fuulana waxa ugu fiican ama meel la joogo waxa ugu wanaagsan faraska dushiisa wy saabi waa faraskii dabaalanay markaa koorihiisa inaad dul joogto ayaa meesha ugu qurxoone meel la istaago awuu yii cid lala saaxiibana waxa ugu qiimo badan ya kitaab khayr ayaa ugu markaa waa weya khayr badano ugu qiimo badan ayuu markaa lahaa waxa kaloo iyaduna jirtay abyaad iyaduna kolley aalibulcilmigu iska xifdiya ama da u ka warhayaa iska fiican tahayo kitaabka lagu sifeeyey weliba waxaa lahaa nin dee caalimaho culamadii luqada ah ibn alacraabi laba ibn alacraabi baa jiro midna waa ka muxadiskaa ee kale midna waa ka luawiga ka luawiga maxamed ibn ziyad baa la yihahda ka luawi maxamed ibn ziyad ibn alacraabi kan muxadidkaana waxaa la yihahdaa axmed ibn moxamed ibn ziyad ibn alacraabi marka waxaad moodeysaa inay isdhaleen laakiin ismay dhalin waxaan filayaa ilaa tobaneeyo sanadoodba xataa ka dambe dhalashadiisa iyo ka hore dhimashadiisa udhexaysa ka luqawigabaa horreeyey oo isagu asmaci iyo raggaasuu la kulmay isaguna haclabuu sheekh u ahaa kan luqawigi marka waxaa la idhaahdaa nin eh, fuqahadii xanafiyada kamida ibnu thalji mid la odhan jiray inankiisi iyaa wuxuu u dirtay markaa qofku u diray wuxuu yihi ibnulcaraabi iigu yar isagoo markaa kitaabadiisi wax ku qorqoranayo u tegi markaasuu yii waxaa ku yeerayaa ahmed ibn maxamed ibn shujaac ayaa ku yeedhay dabeetana wuxuu ku yihi intan acraabta ah acraabta waa odayaasha ramiyiga ah odayaashan ramiyiga aan ka dhamaade waan kuu imanayaa ku dheh dabeetana intuu soo noqday buu ku yihi wuxuu yihi odayaal acraabaan u yarshay ayaa ka dhamaanaya ila yar jooge markaan ka dhamaado waan idiin imanaya cid alla cid la fadhidana maan arkayn buu yih kitaaba oo kalba mid eegayo waraaqo uu kulmo mid eegayo iyaan arkayay bu yihi laakin wax muxuu ahaaye eh, wax markaa kutub ah oo meesha aan anigu ku arkayey wajeeda wa wax dadoon meeshaa ku arkayay may jirin bu in kadib bu markaa yimid ibnlacraabi markuu yimid buu deetana ku yihi muxuu wiilku raggan cidna kugumaan ag arkayn bu yihi haddana eh, odayaasha aan ka dhamaada baad lahayd bu yihi maxay ahayd arrintaasi markaasuu deetana abyaadan uu usheego lanaa julasaa laa namalu xadiiahu alibaau mamunuuna ayba wamashhada abyaad caanaho la yaqaano lanaa julasaa laa namalu xadiiahu waxaan leenahay rag aan la fadhiisano oo sheekadooda aanaan ka daalin alibaau maskax badan mamunuuna ayban wamashhada laga nabadgelayo hadii laga maqayo hadii lala joogaba waa inta asxaabta qaar badan laga laayahay markaad la joogto waad ka nabad gel lakin markaad ka wuxuu kuleeyahy kuwan markaanu la joogna markaanu ka maqan labadaba rag aanu markaa ka aaminnahay weeyaan bilaa fitnatin tuksha wax fitno oo laga baqan markaanu la fadhino ma laha walaa suu cishrati iyo saaxiibtinimo xumo midna ma laha buu ya sidoo kale waxaanu ka helnaa buu lahaa caqlan wa ta'diiban yani caqli iyo aadaab iyo ayaanu ka helaa iyo markaa wa ra'yan musadada soo arki maysid fain qulta amwaatun buu yihi weydka kusoo gabagey ayaa isagu laftiisu cajiib ah fain qulta amwaatun falasta mukadaban wain qulta axyaaun falasta mufanadan haddii aad tiraahdo raggaa aad ka sheekaynaysa noocaasi dee waa kuwa dhintay waa kuwa nool ma aha been baad tii lagu been baad sheegtay lagu odhan maayo waayo de kitaabadan dadkii qoray waa dad meel hor dhintay haddaad tiraahdo way nool yihiinna iyada lafteedana mid markaa ali ali nin caqli xun baa tahay lagu odhan maayo de ragga id cidda lala sheekaysanaya waa cid u nool markaa abyaada lacraabi kolley eh, yaqut alxamawi ayaa mucjam uludamaaga ku sheegay sidoo kale eh, ibnu ibnu cabdilbar isaguna wuu soo guuriyey kitaabkiisa markaa adabka uu ka qoray eh, marka wax badan bay culamadu kitaabada iyo qalimadaba ay ka yidhaahdeen qaafiyat sad halkaa iskaga joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallah alam